bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslama clى nabiyina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin baabun almafcuulu mansuub mafcuulkii waxa weeyaan waa mansuub marka musanifku wuxuu leeyahay markii aan ka soo baxnay marfuucaadkii in la xifdiyo way fiican tahay liannahu inaad ogaatid carabiga kelima kasta oo marfuuca in inta lasoo sheegay aysan ka baxsanin imaa inay mubtada tahay ama khabar ay tahay ama ismu kaana ay tahay iyo akhawaadkeeda ama khabaru ina ay tahay akhawaadkeeda iyo baab uu musanifka ka degay oo asigana macnaha akhawaati kaana lagu tiniyaa kaada iyo akhawaadkeeda waxa weyaan waa baab muhim ah musanifka wuu ka tegay ee qaar naxwiyiinta kamidana sidaas way sameeyaan iyo inuu faacil yahay inuu naaibulfaacil yahay marka marfuucaadkaas waa waa todobadaas yaa marfuucaad ah, wax godan carabiga intaasa kaga jirto ayuu la faahfaahiyey lannahu hadda ka ismu kaana wa akhwaatiha markaan niriyay waxa weeyaan waxaa soo galayo alxuruuf almushabahaatu bilaysa waxaa soo galaya khabarkii oo laa annaafiya liljinsi oo inii akhawaadkeeda raacsan kaada iyo ay asmaadeeda waxyaalahaas oo dhan waxaa weeyaan ayaga haddii lakala bixbiixiya unbay soo galayaan marka musanifku wuxuu leeyahay mansuubaadkii buu inti ka galaya wlmansuubaatu akhar min almarfuucaat markaasuu wuxuu ri qad madaa waxaa tegay ana alfaacila marfuucun inuu yahay abadan waclam ilaan hadda waxaad ogaataa ana almafcuula mansuubun abadan mafcuulkiina weligiis ou kordhigan yahay wasababu fi dalika ana alfaacila laa yakuunu ma noqdo ilaa waaxidan warafcu thaqiilun godaalkana waa culus tahay wاlmafcuulu yakuunu waaxida faakhar mid iyo wax ka badan ou noqdaa waannasbu khafiif fajacaluu thaqiila waxa culus oo rafcadi ah waxay u yeeleen lilqaliili wax yar oo faacilkoon hal gudbaynin waalkhafiifa midka fududna waxay u yeeleen oo nasbadi ah lilkathiiri mafaaciisha badan qasdan litacaaduli iyadoo loo qasdayo in wixii macnaha tacaadul in laysu sameeyo oo laysla ekeeyo oo kan oo oo qaliilka ah in lagu adkeeyo waxa thaqiilka ah oo marka uu dhigmo midkan badigiisa waa wax iska maxaan ku yirahda caqliyaad ah oo carabtii horena ayna ku fikirin laakiin ninka daalibka al ah rabaa tamriin licaqlihi in loo sameeyo xataa yatahaya shaygana markii lagu fahamsiiyo limaada hada rufica walimaada hada nusiba wa carafta sabab kaana fahmuka lilmawduuci akhar intaas un baa loo jeeda markaasuu uri wahwa mafcuulkiina khamsatun shan weeyaan mafcuulka waa shan bimacna mafaacilti waa shan hada huwa saxiixu kanaa saxiixa buu ku yiri inay mafaaciisha shan tahay aa saxiix ah eh. oo ayna ka badneen waay wa hiya almafcuulu bihi weeyaan midkii wax lagu sameeyey ka darabtu zaydan haddaa tirahdid zayd baan garaacay zaydkaas mafcuul waay waxaa mafcuul loo yiri markaan waxa wey lannahu waqaca caleyhi ficlu lfaacili marka fiiri mafcuulka marna wuxuu noqdaa mafcuul oo bimacnaa waqaca caleyhi ficlu lfaacili xaqiiqatan marna waxa weeyaan macnawi bou noqdaa hadda markii ninka mubtadi a u sahlan darabtu zaydan zaydkaas wuxuu mafcuul noqda liannahu duriba يعني luqa ahaanna waa keenaysaa qawaacidina waa iskeenayaa markaas laakiin marna macnawi u noqdo haddaa tiraa uxibu zaydan baan jeclahay fiiri xubbigaagii waxa l inta soo soo dhaqaaqa zayd ku dhacaa ma ah wataqu llaha ala leeyahy taqwadeed ilaahay dushiisa ku dhici mayso marka waa shay macnawi ah marka kaas oo kale wuxuu u baahan yahay inaad midkaan oo kale markaa fahamtid xubigii wax haddii shay daati laga dhigo yuu zayd mara ku duldhici lahay macnaha saas oo uxibu zaydan laakiin xubiga hadduuba macnawi yahay siduu ugu dhaca shaygii mafcuulka ahayna waa adag tahay in loo fahmo laakiin labadiina mafcuul baa laisla leeyahay midka labaad walmafcuulu mutlaq weeyaan wa huwa almasdaru mafcuul mutlaqna waa masdar ka darabtu darban darban taas waa masdar masderka hadduu mansuub yahay aa mafcuul mudlaq la yidhaahda haddii masder uu yahay nasbada ay ka maqan tahay mafcuul mudlaq lama yidhaahdo masdernimadiisoo ku baaqi noqona haddii la yidhahdo duriba darbunaa la garaacay darbuntaas masderaa laleey mafcuul mutlaqa dhama dhahay walmafcuulu fiihi yaa weyaan midka saddexaad wahuwa darfu kasumtu yowma alkhamiisi wa jalastu amaamaka yowma alkhamiisi yowmadaas darfu zamaan waa amaamakana darfu makaan waay marka way imaan doonaan abwaabtooda wاlmafcuulu lahu midkii asiga sababtiisa wax loo sameeye waay wاlmafcuulu midkii la falay lahu liajlihi midkuu ficilka daraadiis loo sameeye weyaan ka qumtu ijlaala laka qumtu waan istaagay ijlaalan ijlaalantaasaa mafcuulu lahu ama mafcuulu min ajlihi yaa la yidhaahdaa waxaa ijlaalan mafcuulu laajli loo yiri ijlaalanta waxay cadaynay sabab sabab wuquuci lficli qiyaamkan maxaa kaa keenay iyo jawaab u noqon kartaa qumtu haddaad tira limaada qumtu haddii lagu yihahdo ijlaalan laka marka ijlaalan mafcuulu lahu ficilka ka horee wuxuu dhacay sababtiisi yaa loo sheeyuu yahay wاlmafcuulu macahu midkii ficilka miciisa la sameey kasirtu waan socday waniila maca niili hadda waxaa weeyaan niilkaas socodkiisa looma jeedo waxaa loo jeedaa ana sayri waqaca cinda niil ee aniga iyo webigiia isla soconna ma aha oo markaa waniilu ay noqon lahayd sirtu ana waniilu labadeena wada soconay oo dhinacii biyaha u socdeen aan u socday marka waa isla soconay taas uma jeedo ee waxa weeyaan webigii iyaan aan qaaday macnaha waxa weyaan xeebtiisaan ku socday bisarfi nadari can ilmiyaahi hal mashat hal saarat ilmiyaah amlaa lagama jeedo marka sirtu waniila bimacnaa ana sayraka waqaca cinda niil sidaas marka mafcuulu macahu midku ficilka ku agdhacay weeyaan haddaa tiraahdo nimtu wa hindan yani maca hindin ay noqonay yani ayadii aan agjiiftay marka ayada lagama hadlay kayfa naamat laakiin adiga laga hadlaya kayfa nimta sidaa weeyaan wa naqasa azajaaju zajaaj wuxuu ka nusqaamiyey minha min almafaacili almafcuula macahu wax mafcuulu macahu layihah ma jiraan buu yiri fajacalahu wuxuu ka dhigay mafcuula bihi wa qadara markaa wuxuu qadaray sirtu waan socday wajaawastu niil haddii layihah wasirtu waniil haddii layihahdo waniiladaas mafcuulu lificlin maxduufin wujuuban taqdiiru jaawastu niila marka wuxuu iri wax mafcuulu macahu la yihahda ma ahane waa sirtu markaa tiraahdo waa ficli faacil waniilana waxa weeyaan mafcuulu bihi lificlin maxduuf marka qismigii shanaad uu tuuray wa naqasa alkuufiyuuna kuufiyuuntana waxay nusqaamiyeen minah min almafaacili almafcuula lahu yay nusqaamiyeen fajacaluuhu waxay ka dhigeen min almafcuuli اlmuطlaqi mafcuul muطlaq bay qeyb kaga dhigeen mithlu qowlika weeyaanoo qacadtu juluusan aa tiriyay masdarkan juluusan ah mafcuulu mafcuulu lahu ma ahne waxay ka waxaa loo yaqaanaa juluusantaas mafcuulu mutlaq haddii haddii ficilki iyo iyo masdarka macnaha ay waaxid ka yihiin macnaha ay ku kala lafdigana ay ku kala duwan yihiin waa mafcuul mطlq oo macnawi ah hadday lafdigai macnaha iska waafaqaana lafdiga lira jalastu juluusan oo kale waa marka meeshii qumtu ijlaalan aan lahayn ijlaalantii iyo qumtudii ya waxay kala dhigeen mafcuulu waxay ka dhigeen mafcuulu macahu mafcuul muطlq dheh masdar ah ijlaalan masdar waayahay oo ajala ijlaalan ijlaan masdar waa yahay laakiin ficilkan uma ah oo ficil kale uma u yahay marka waxay yidhaahdeen kownuhu yufiidu tacliilan laa yajcalhu sinfan aakhar laakiin wuxuu ka mid yahay bay yihahdeen mafcuulu mutlaq oo darabtu darban io jalastu qucuudan waa laba nooc oo mafcuulu mutlaq ka mid a ah, kana lagu dara bay yidhaahdeen wa zaada siraafiyu ninka la yirahdana saadisan ou ziyaadiyey mid lixaad wahwa almafcuulu macahu wahwa almafcuulu minhu dheh mafcuulu minhu wax la yidhaahdo yuu ka dhigay intuu basriyiinta ku waafaqay shantoodii qolada wax ka nusqaamis iskaba dhaaf asiga uu diiday markaasuu saadis ziyaadiye wuxuu ri waxaa kamid a eh mafcuulu minhu naxwu qowlihi tacaala waاkhtaara muusaa qowmahu sabciina rajula wuxuu leeyahy qowmahudaas mafcuulu minhu bayuu ku yiri oo taqdiirka waxa weeyaan wakhtaara muusaa wuu doortay qowmahu min qowmihi waxuu ka doortay sabciina qowmka muusaa waa malaayiin markaasuu qowmahu buu doortay min qowmihi wuxuu ka doortay sabciina rajulan toddobaatan nin buu ka doontay lianna almacnaa waxa weeyaan min qowmihi laakiin halkaas aayadada macquul iska waaye laakin hal yuujad lahu amhila istakdamatha alcarabu fii ashcaariha wa amhilatiha wa xikamiha ma loo helaya mase hal aayad keligeed baa looga dhigi karaa baab oon aan wax kale loo haynin dhibkeeday leedahay wa sama wuxuu ku magacaabay almustathnaa mafcuula duunahu mafcuula duunahu iyuu ku magac hadaa tiraa qaama alqowmu ilaa caliyan caliyantaas mafcuulu ku magacaabay magaca gooni u siina mafcuulan duunahu macnaha dadkiibuu ka soo haray duunkii saas wa qaama alqowmu ilaa caliyan aan aan istaagin ama saafara alqowmu ilaa caliyan dadkiibuu kasoo haray soo mujeeda dadkii dhan waa safreen ilaa caliyan mafcuulan duunahu saasuu ku magacaabay intaas waxaa weyaan hadda tirin keli a ah waa mafaaciishaas kulu mafcuulin yamuru calayka baaban baaban markaasuu ka bilaabay almafcuulu bihi wa huwa mafcuulu bihigii maa waqaca calayhi ficlu lfaacili faacilka ficilkiisu wuxuu ku dhacay baa la yidhaahdaa ka darabtu zaydan oo kale waay fahmi dheer uma baahna kaas darabtu zaydan ana darba qad waqaca calaa zaydin fahuwa mafcuulu liannahu fucila macahu lficlu fucila bihi lficlu markaasuu iri hada alxaddu xadkan kane oo mafcuulu bihi lagu tacriifiyo huwa aladii waqaca caleyhi ficlu lfaacil ibni xaaji baa iskale raximah llahu tacaala ibnu xaaji baa wuxuu ku tacriifiyey mafcuulu bihi wa huwa aladii waqaca caleyhi ficlu lfaacili waqad istushkila biqowlika qad istushkila waxaa macnaha iskaala laga bixiyey biqowlika bimithli qowlika oo tiri maa darabtu zaydan walaa tadrib zaydan iyo wixii lamid ah yaa iskaal iyuu ku yimiday oo hadda maa darabtu zaydan haddaa tira zaydantaas mafcuulu bihi waay walaa tadrib zaydan haddaa tira zaydkaas mafcuulu bihi waay ayib wa maca daalika ficil faacil kuma dhicin oo ficilkaaba laga anfiibo maa darabtu zaydan maba garaacina layidhi marka zayd ma garaacin haddiiba la yidhi see mafcuul oo ku noqday markaasuu wa ajaaba ibnu xaaji baa markaa wuxuu iri biana almuraada bilwuquuci waxaa lagala jeedaa inamaa huwa tacaluquhu asiga ku tacaluqiisa weeyaan oo bmaa tacaluqu tacaluqu اlficli bimaa laa yucqalu waxaan la garanaynin ilaa bihi zaydkaas oo mafcuulka mooye ficilkaan la fahmaynin alaa taraa miyaadan arkaynin ana zayda fi lmithaalayni mutacaliqu bidaraba inuu yahay tacaluqaas macnaha si darf ijaari majruur ma ah macnihiisaa ku xiran wa ana daraba yatawaqafu fahmuhu darabadii in la fahma wuxuu ku xiran yahay calayhi cala almafcuuli aw calaa maa qaama muqaamahu calaa maa qaama maqaamahu mafcuulka booskiisa wixii istaagay oo min almutacaliqaati oo darafkii masdarkii wixii lahalla oo hadda haddaad tirahdid maa darabtu haddaad tirahdid oo zaydanti aadan sheegin ficilkii wax ma laga fahmaa maya idan fahmu darbi fi fi hadayn اlmithaani yatawaqafu calى dikri zayd maa darabtu zaydan marka markaan leeyahay inamaa waqaca caleyhi ficlu اlfaacili aw maa yatawaqafu calayhi fahmu اlficli yaa lagu daraya markaas ama ficil faacilkaa ku dhacay ama ficilki in la fahmo waxau ku xiran yahay mafcuulki in la sheego marka tan hadda ijaaba oo iska Eh, mashi xaalaka la yidhaahda laakiin mid oo hadda u dhigmi karto liannu tacriifka waxaa la rabaa an yakuuna maanican wa jaamican maa waqaca caleyh ficlu faacil haddii la yidhaahdo waxaan kala jeedaa maa waqaca caleyh ficlu faacil annahu yatawaqafu caleyh fahmu lficli laba macno kala fogay kala tahay in lagu dhammaystiro oo la yidhaahdo almafcuulu maa waqaca caleyh ficlu lfaacili aw ma yatawaqafu caleyh fahmu lficli haddii la yidhaahdo oo marka waxaan u ziyaadinay sida amhiladan oo kale ay u soo gasho waxay noqon kartaa wax macquul ah laakiin inamaa inamaa waqaca caleyh ficlu faacil yaan ula jeednaa maa yatawqafu caleyh fahmuhu waa dhib badan tahay marka mafcuulka musanifka kuma dheeraanin limaada lianna mucdama axkaami اlmafcuuli taqadama fi baabi اlfaacili oo waxaan soo sheegnay mafcuulkii asalkiisi inuu yahay faacilka inuu kadib maro waxaan soo sheegnay maratan yatawasatu bayna alficli wa bayna alfaacili wa yakuunu taaratan dalika waajiban wa taaratan jaa'isan mar waxaan soo sheegnay ana almafcuula bihi yataqadamu cala alficli waalfaacili oo hada fariiqan hada oo kale yatan soo niri marna wujuuban inuu noqona ayamaa tadcuu falahu alasmaau alxusnaa marka axkaamtiisii oo dhan xaggaasay ku soo hormartay intaasi iyo mithaalkiisii bas wax kaloo laga hadla ma laha markaasuu uri wa minhu lmunaadaa mafcuulu bihigii waxaa ka mid ah oo asna mafcuulu bihi ah munaadihi markaasuu wuxuu iri munaaduu inta ka galayaa munaada waxaa la yihahdaa almatluubu iqbaaluhu bixarfin min xuruufi nida alsmu almatluubu iqbaaluhu bixarfin min xuruufi nidaa qofkii oo la dalbo inuu kuu soo jeesto aadna ku dalabtid xaraf min xuruufi nidaa a munaada la yidhaahda markaasuu ku leeyahy almunaada asluhu min almafcuuli bihi kayfa dalika waa kana wa min almafcuuli bihi waxaa kamid almunaada wa dalika liana qowlaka adiga qowlkaada yaa cabdallaahi aada ku qowshay qasluhu waxaa weeyaan adcuu cabdallaahi yaan u yeeraya fa xudifa alficlu baa la gooyay adcuu ficlu mudaaric walfaacilu ana cabda mafcuulu bihi ayadoo ahayd yaa inta la gooyay fa xudifa alficlu adcuu wa uniiba ficilkii la gooy waxaa laga naaib yeelay yaa canhu can ilficli oo yaa cabdallaahi markaad tirahdid adcuu cabdallaahi waa maadaama munaadaha meel dheer uu joogi karo ficilkiina aan codki lagu qaadi karin adcuu ma dhihi karaysa laakiin qofka markuu kaa fogyahay yaa fulaan marka codkii in la dheeray awgeed yuu ficilkii uu qumi waayo booskaas markaasaa yaa loogu bedelay sidaas weeyaan marka saa u faham kulu munaada asluhu mafcuulu bihi axkaamtii marka munaadaha buu galaya waa munaadaha axkaamtiisa waxaa weyaan mukarara wax maxsuura munaadaha saddex qeybu u qeybsamaa ama waxaan dhihi lahaa shan weeyaan inuu yahay mudaaf ama mushabah bilmudaaf ama nakira oo geyra maqsuuda ah saddexdaas haddii ou noqdo munaadihi waa mucrab mansuub ah labada soo hartay hadduu mufrad calam ah ama nakira oo maqsuuda ou noqdane waxa weeyaan waa mabni laakin fii maxali nasbin ah waxaa fii maxali nasbin loo leeyahay liannahu booskii wuxuu yaalaa maxaan ku iraha mafcuulu bihi marka sheyga hadduu mabni noqdo uu fii mowqici mafcuulu bihi ou dhaca dada darabtuka haddaan idhaahdo kaafkaas mafcuulu bihi waayo wdamiiru mutasil mabniu cala fatx fi maxali nasbin waxaanu leeyahy booskii mafcuulu bihi darabtu zaydan meesheediiyuu jooga marka isimka mabni haddou noqdo fii maxali nasbin ala leeyahay shantaas weeyaan marka shantii buu kuu kala faahfaahina musanifka waa wax iska sahlan weeyaan wa inamaa yunsabu waa la nasbiyaa munaadihi mudaafan xaal u yahay hadduu mudaaf noqdo waa la nasbiyaa ka qowlika yaa cabdallaahi aa tiri aw shibhahu wa inamaa yunsabu shibhahu shibha lmudaafi hadduu noqdo ka yaa xasanan wajhuhu oo kale waa yaa xasanan wajhuhu hadda fiiri yaa xarfu nidaa cabda munaada mansuubu calaamat nisbi fatxa daahira cabda mudaaf allahi mudaafu ileyh marka isimkii munaadaha ahay isim mudaaf you noqday midkan yaa xasana wajhu xasanantaas hadda munaada mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira wahya صifat mushabaha wajhu faacilu lisifati mushabaha marfuuc calaamati rafci dama daahira marka xasananti ma la idaafayno wejiga looma idaafayno ya xasana wajhi lama dhihin laakiin waxaa la xariirsaday wax mowqici mudaafu ilayhigii oo kala ah oo ayadi macnaheedii aan la fahmaynin ilaa asiga in lala xariiriya maahin oo ma اtasala bihi shayءu min tamaami macnaahu xasana wajhu hadda wajhu la goyn lahay xasananti macno ma yeesha kari lahayn yaa xasanan xasananti magac ma aha dirta ninka wanaagsanow marka maxaad ka wanaagsan tahay xagee ka wanaagsan yahay wajhu wa yaa jabalan aalican jabalan waa iyadna waxaa weeyaan mushabah bilmudaaf oo daalicanti munaada markuu noqdo yuu isim faacil noqdo wuxuu u baahday mafcuul inuu qaatay jabalanta mafcuulkiisii waa macnihay u dhamaystiraysa wayaa rafiiqan bilcibaadi allaha adoomanka u turow rafiiqanti waa munaada mushabah bilmudaaf liannahu itasala bihi maa yutimu macnaahu oo bilcibaadidaas macnihii rafiiqana ku dhamaystirmay yaa rafiiqan midka turow yaad u turta bilcibaadi macniheedi yaa la dhamaystiraya aw nakiratan haddii uu noqdo gayra maqsuudatin aan loo qasdaynin ka qowli lacmaa weeyaano yaa rajulan khud biyadii owre nin acmaa jidka iska taagan markaasuu leey yaa rajulan wuxuu iska takhayulaa dad badan meesha inay marayaan nina uma jeeda keligiis gooni ah laakiin waxau qofka war ninka meesha marayo gacanta i qabay jidkan i gudbi marka rajulan markuu leeyahy nin gooni ulama jeedo wuxuu u jeedaa nin kastoo meesha marayow ee waxa weeyaan ee kaali gacantaysi qabo ninka khatiibka yaa kaafilan can dikri illaahi aqbil cala alkhayri oo kale hadduu ninka khatiibka yidhaahdo yaa kaafilan midka macnaha wax ilowsanow asiga hadda uma jeedo dadkan hor fadhiyo boqolaalka qufood ah hal qof yaa khaafilan ulama jeeda nin uu laakiin ninkii sifadaa laga helayow waxa weeyaan wax oo macnaha aan khaas ahayn waay marka saddexdaas haddii uu yahay waa la nasbinayaa wa inamaa yunsabu mudaafan aw shibhahu aw nakirata gayra maqsuuda saddexdaas hadduu yahay waa la nasbinaya bimacnaa mucrab waaye mansuub bilfatxa la leeyahay ayib markaasuu labadii kale intuusan gaarin buu labadii noo bilaab wxuu yacni waxaan waxuu u jeedaa musanifki waxay ahayd acni inuu yidhahdo liannahu matniga ninka dhigay iyo ninka sharaxa dhigay asiga iskale weyaan markaasuu ri yacni musanifki wuxuu u jeedaa asigaa qof kale iska dhigay an almunaada munaadihi inamaa yunsabu waa la nasbiyaa oo mucrab u noqdaa lafdan baa laga nasbiya fi thalaathi masaa'ila ixdaaha an yakuna mudaafan inuu noqdo weeyaan ka qowlika yaa cabdallaahi wa yaa rasuula allaahi oo kale waay cabda mudaaf allahi mudaaf ileyh rasuula mudaaf allahi mudaaf ileyh kaas waxa weeyaan mudaafkii waay wa min ashicri waxaa kamidi ah qowlu shaaciri alaa yaa cibaada allaahi qalbiya mutayamun biaxsani man salaa wa markaasuu leeyahy alaa yaa cibaad allahi adoomanka ilaahayow qalbii aniga qalbigayga mutayamun waxaa la jacaylsiiyey biaxsani man naagtan ugu wanaag badan ama biaxsani man shaksi ugu fiican sallaa dukaday iyo wa aqbaxii midka ugu xun baclan zawjka macnaha qalbigayga waxaas jeclaaday buu le naag aad salaada u toosinaysa laakiin ninkeeda ou xun yahay yaan ilaahay igu saliday inan jeclaada buu leeyahay macnaha qofkiina waa ammaanayaa zawj xujna waa qabtaa marka kaanahu yulamixu min tadliiqiha minhu inay iska furto ou guursado meelaha saas miya marka maxalushaahidka waxaa alaa yaa cibaad allah yaadii baa xarfu nidaa cibaada ismu munaada mansuubu calaamat nasbi fatxa daahira maxaa loo nasbi oo la craabay liana cibaada mudaafa lahi mudaafun ilayh saas waay athalithatu maya athaaniyatu mida labaad an yakuuna inuu noqdo munaadihi weeyaan shabiihan bilmudaafi mudaaf ma aha laakiin mid mudaafki shabaha muxuu ku shabahay wahwa ma اtasala bihi isimka uu la xariirsadaa lila shay un ou la xariirsado oo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystirayo wa haada aladii bihi tamaamu midkan macnaha dhammaystirayo imaa an yakuuna inuu noqdo isman marfuucan mid la godo bilmunaada lagu godo inuu noqdo ka qowlika yaa maxmuudan ficluhu wa yaa xasanan wajhuhu wa yaa jamiilan ficluhu wayaa kathiiran biruhu intaasoo dhan maxmuudan iyo xasanan iyo jamiilan io kathiira intaasoo dhan waa munaada mushabah bimudaaf liannahu waxaa lala xariiriyey mid macnihiisa dhammaystirayo laakiin fi hadihi xaala kuna dhammaystirayo isagoo godan marka mid kastaba maxmuudantaas isim mafcuul waa ficluhu waa naa'ib lfaacil xasanan waa sifa mushabaha ijwajha faacil weeyaan jamiilan waa sifa mushabaha ficluhu aydana waa sidaas oo kale kathiiran biruhu ayadana waa lamid marka mushabah bilmudaaf oo laakiin midka dhammaystirmay uu godan yahay midka dhammaystiray uu godan yahay mithaal intaas u tahay aw mansuuban inuu noqdo bihi asiga in lagu in lagu nasbiyo waxaa weeyaan yaa taalican jabalan wa yaa daariban camran wa yaa qaatilan caliyan oo kalead iska leedahay taalican jabalan haddaad tiraahdeed daalicantaas waa munaada wuxuu u baahday wax dhammaystira macnihiisa wixii dhammaystirana waxay noqdeen fi hada almowqic isim oo mansuub aho asiga lagu nasbiyey lianna daalican waa isim faacil ficil faacilkiisina huwa waa ku qadaran tahay jabalanna mafcuulkiisii waay aw makfuudan inuu noqdo mid lahoos dhiga bikhaafidin mid wax hoos dhiga mutacaliqin bihi ku tacaluqo ka qowlika oo tiri yaa rafiiqa bilcibaadi wa yaa khayra min zaydin oo kale fiiri hadirtan yaa rafiiqantaas waxaa dhammaystiri jaari majruur waay jaari i majruurka waxaa hoos dhigtay rafiiqan tanriir anna waxaa leeay jaari majruur mutacaliqu birafiiqan wa khayra min zaydin min zaydin jaari majruur mutacaliqu bikhayrin aw mactuufan calayhi mid asiga lagu cadfay inuu yahay qabla nidaa nidaaha ka hor mithaalkeedu waxa weeyaan ka qowlika yaa thalaathatan wa thalaathiina fii rajulin aad tiriya samaytahu bidaalika aad ku magacowday thalaathan wa thalaathiina intaan ya-da la soo gelinin yaa nin waxaa lagu magacaabay magaciisa thalaatha wa thalaathiina layiri marka kalaamkaa wuxuu awalba ka koobnay qabla nidaa isim iyo macduuf calayh ya baa la geliyey marka waxay noqotay yaa halaathatan wa halaathiina ninkii halaatha wa thalaahiin la dhahayow yay noqotay ninaan lagu magacaabay marka maxaad noqonaysaa halaathatan munaada mushabah bilmudaaf mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahira wa thalaathiina alwaaw xarfu caطf thalaathiina macطuufu calى thalaatha wاlmacطuuf calى mansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi lya liannahu mulxaqu biljamci mudkar saalim marka wa thalaathiinadaas yaa waxay u gelaysaa booskii bilcibaadi rafiiqa bilcibaadi oo kale cadafkiyaa wuxuu dhammaystirayaa thalaathadii oo kale marka saddexdaas waa la nasbinaya labadaasaan hadda dhiilahay athaalithatu midda saddexaad an yakuuna nakiratan inuu noqdo waa munaadihi gayra maqsuudatin aan loo qasdaynin oo qof gaar ee loola jeedin ka qowli lacmaa waxaa tiriya yaa rajul oo yiri yaa rajula nin yahabow khud biyadii gacantayda qabo marka rajulantaas waa nakiro markeed yaa rajul nin yahabow hadaad leedo nin farta ku fiiqaysa nakira maqsuudaad leeyahy laakiin ninkan acmaha ah, nin umaba jeedabo laakiin wuxuu leey ninka meeshaan marayo ninkaad ahaatidba gacantayda qabo wa qowli shaaciri wa ka qowli shaaciri weeyaanu fayaa raakiban imaa caradta faballigan nadaamaaya min najraana anlaa talaaqiya nin baa waxaa weeyaan eh, oo la yidhaahdo cabdiyaquuth waa la qafaashay gacantii markii lagu dhigay dadkii qafaalka ka fakado fardaheedu ka fakaday oo sii socdou risaalo usii dhiibaa risaalo shafa oo shafahi ah markaasuu yihi fayaa raakiban midkan wax fuulow imaa caradta haddaad banki tagtid meeshii banaanka oo maka iyo madiina dhulkii faballigan gaarsii nadaamaaya kuwa ila fariisan jiray nadaamaaya labadii ila fariisan jirtay oo min najraana ka timid allaa talaaqiya maanta kadib la kulan inuusan jirin oon kala tagna iga gaarsiiya buuri fa yaa raakiban midka wax saaranow ninka raakibka oo farastiisa la baxsayo wuxuu u jeedaa intii qafaal ku dhacday asiga sidiisoo kale kama hadlayo inta badbaaday oo faraska ku fakatay marka nin gooni uma jeedo nin allaale ninkii fakado faras saaranow imaa caradta banki oo maka iyo madiina haddii aad tagtid bannaankii ahaa fa balliqan gaarsii nadaamaaya labadii aan wada fariisa jirnay nadaamaaya oo min najraana ka yimaadeen meesha najraan la yidhaahdo waa dhulka hadda sacuudiga kamid qeyb mid ah weeyaane allaa talaaqiya inuusan la kulan damba jirin oon kala tagnay iyo gaarsi marka nadaamaaya waxau hadda u jeedaa tathniya ma aha ee bimacnaa dadkii ila fadhiisan jiray waay sidaas oo kale yuu u jeedaa macnaha dadkii aan wada fadhiisan jirno markii aan shaqada soo dhammaysanna aan markii baashaali jirnay oo aan haasaabi jirnay oon wada sheekaysa jirnay nadaamaya yacni eh, nadaama annadaam bimacnaa waxa weeyaan dadkii oo jamacya u ujeedaa tathniina waa u egtahay lafdi ahaanteeda laakiin jamac buu hadda eh, shaarixa ku suurayna calaa kulli xaal maxalu shaahidkeena waxa weeyaan fa yaa raakiban raakiban waxaa weeyaan munaada nakira gayra maqsuuda liannahu cid kastoo risaaladan iga gaarsii karta hala gaarsiinin fulaan goone uma jeedo fa yaa raakiban yaa rajulan oo kale ay la mid tahay intaas wuxuu ku dhameeyey saddexdii mucrabka ahayd markaasuu uri walmufradu lmacrifatu mufradkii macrifada ahay yubnaa waxaa lagu bineeyaa calaa maa yurfacu bihi wixii lagu godi jiray meesha mabni waaye laakiin wixii lagu godi jiray baa maanta lagu binaynaya ka yaa zaydu wa yaa zaydaani wa yaa zayduuna wa yaa rajulu oo kale waa limucayanin nakira oo maqsuuda ayuu inta geliya hadeertaan marka inta hal qeyb u ka dhiga laba intay ka ahaan jirtay waa wاlmufrad اlmacrifa mufradka oo macrifada ah yubnaa waxaa lagu bineeya calaa maa yurfacu bihi low kaana mucraban hadduu mucrab ahaan lahay wixii lagu godi jiray yaa lagu binaynaya ka yaa zaydu zayd hadda mufrad waay mufrad markan baabu macrifati calaamaati اlicraab aan joognay maxaa lagu godi jiray damo damadii lagu godi jiraa lagu binaynaya marka yaa xarfu nidaa zaydu munaada mufrad cala mabniyun cala dami fi maxali nasbin marka mabniyin cala dami baa leeyahay wa yaa zaydaani tathniya waay mufradka meesha maanta waxaa lagala jeedaa maa laysa mudaafan walaa mushabahan bilmudaafi zaydaani waa tathniya tathniya maxaa lagu godi jiray alif aliftii lagu godi jiraa lagu binaynaya zaydaani munaada muthana mabniyu cala alalifi fi maxali nasbin yaa laleeyahay wyaa زayduna زayduuna munaada mabniyun calى waaw fi maxali nasbi lanu jamcu dikr saalim waaw baa lagu gudi jiray wayaa rajulu limucayanin nin gaar ahaad farti ku taagtay liannahu musanifka hadda kan wuxuu ugu daray dada macaarifta waxay ku darayaan almunaada sidii ismu ishaarahba macaarifta ugu mid yahay oo yaa haada ishaarada uu ku macrifoobay yaa nidahana uu ku macrifooba dadaa qabo yaa haadaa markii la yihahdo oo yaa rajulu haddii la yihahdo marka rajulkaas mufrad ah oo macrifo uu aad kamee dhigay bacdu eh, naxwiyiinane munaadaha isimka munaadaha nakiradiisuu ku baaqi yahay laakiin labay u kala saareen oo mid ghayru maqsuuda ah oon soo dhaafnay iyo mid maqsuuda oo far lagu taagay yastaxiqu lmunaadaa munaadihii wuxuu mutaystaa albinaaa biamrayni laba amar in lagu albinaaa in la bineey biamrayni u ku mutaystaa munaadaha in la bineey laba amar midkoodu ku mutaystaa ifraadii horta mufrad inuu ahaado wa tacriifihi iyo inuu macrifo yahay wa nacni biifraadihi waxaan ula jeednaa baabkan marka joogno anlaa yakuuna mudaafan walaa shabiihan bihi mudaaf inuusan ahayn musaab mudaafna u shabihin wixii kasoo haray walow muhanaa haba noqde jamac ha noqdee mufrada loo yaqaanaa maanta meesha tan wa nacni bitacriifihi waxaan ula jeednaa an yakuuna muraadan bihi in loola jeedo mucayanun mid oo mucayan ah sawaaun waxaa eg kaana macrifatan ahaayaa qabla nidaa nidaah ka hor ka zaydun iyo oo kale ama ka zaydin wa camrin aw macrifatan noqoya bacda nidaa bisababi aliqbaali calayhi asigoo loo soo jeestay awgeed macrifo ku noqoya ka rajul iyo wa insaan weeyaan oo aa tiri yaa rajulu yaa insaan turiidu bihi ma ad ula jeedid mucayanan mid gaar ah marka musanifka hadda waxaa waadix ah inuu munaadaha macaarifta ku daray waa qowl min aqwaali annaxwiyiin oo qaala saas qabo qaarka qaban munaadaha macrifa ma aha nakira hayr oo nakira maqsuuday ku magacaabayaan fa idaa wujida fi lismi hadii la helo haadaani alamraani labadan amar hadii laga helo istaxaqa waxau mutaystaa an yubna in lagu bineeyo calaa maa yurfacu bihi wixii lagu godi jira low kaana mucraban hadduu noqon lahaa taquulu waxaad leedahay yaa zaydu bidami wa yaa zaydaani bilalifi wa yaa zayduuna bilwaawi wa qaala allahu tacaala marka qur-aanka waxaa loo keenaa qaacidadaas aan kuu sheegay wixii markhaati u noqon lahay oo qaacidadaas sugi lahay waa xujo waay qaala tacaala qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltana fiir hadda yaa nuuxu ma dhihin yaa nuuxan hadduu mucrab ahaan lahaa yaa nuuxana la dhihi lahay yaa ibraahiimu qad sadaqta ru'yaa yaa ayuha annabiyu yaa ciisaa kulligeed waa wada godan yihiin qad jaadaltana waxaa lamid ah, yaa jibaalu awibi macahu yaa jibaalu waxaa weeyaan nakiradii ayr nakiradii maqsuudada ahayd oo kale oo yaa rajulu booskeedii bay joogtaa marka munaadihi intaas yuu uga baxay lawaaxiqdiisau inta kaaga galayaa musanifka wuxuu ku leeyahay faslu wa taquulu waxaad leedahay yaa gulaamu bithalaatثi wa bilyaai fatxan wa iskaanan wa bilalifi taquulu waxaad leedahay yaa gulaamu bithalaatثi saddexdii xarako yaa gulaamu yaa gulaama yaa gulaami bithalaatثi saas waa wa bilyaai baad leedahay fatxan ya kordhigan yaa gulaamiya iyo wa iskaanan ya reeban yaa gulaami io w bilif ya ghulaama lixdaas luqo lixdaas luqo waxa weeyaan waxay gaar ku tahay almunaada almudaaf ilaa yaai lmutakalim isimkii munaado noqday haddana mudaafou noqday mudaafkii wuxuu kasii noqday mid ilaa yaai lmutakalim loo idaafay lixdaas luqa yaa ku banaan lixdaas luqo yaa ku banaan oo waxaad leedahay yaa hulaamu ya ghulaama ya ghulaami ama ya yaa ghulaamiya yaa ghulaami yaa ghulaama alif markaasuu <clears throat> sharixa wuxuu ku yidhi idaa kaana almunaadaa haddii uu yahay mudaafan mid la idaafay ilaa yaa ilmutakalimi loo idaafay ka ghulaami oo kale weeyaane jaaza fiihi situ lugaatin lix lugaa ku banaan ixdaaha midda ugu horeyso yaa ghulaami in la yidhaahdo waa biithbaati ilyaai ya-doo la sugo asaakinati ee reebneed ayib taas marka ishkaal ma laha yaa ulmutakalim maxaa u asal ah inay reeban tahay hadda fiiri beyti ghulaami ibni ra'si cayni yadi ya-daas maxay tahay yaa ulmutakalim waay inay reeban tahay asal oo walidaalika musanifka iyaduu ka bilaabay ka qowlihi tacaala yaa cibaadii laa khawfun calaykum hadda shaarixan hadda wuxuu ii dhigay yaa cibaadi waxa la sharxay iyo wax meesha lagu dhigay isma laha waxa weeyaan yaa cibaadii in la yiraahdo waa qiraa'a ama ha noqoto ama aayad kale ha noqoto yaa cibaadi laa khawfun in sidaa la yidhaahdo yay sax ku tahay ayib marka icraabtiisana mar badan yaa xarfu nidaa cibaadii munaada mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatu muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalimi manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bxarakat اmunaasaba cibaadi mudaafu ya mutakalim mudaafu ilayh mabni cala sukuni fi maxali jarin yaa cibaadii marka la yihahdo wathaaniyatu mida labaad yaa ghulaami in la yihahdo lianno mid kasta siday isaga dhasheen oo kuu sheega markii in macnaha lasoo dhoweeyo la rabayna yaa ghulaam yaa ghulaami yaa ghulaam waa layiri saas ma ah laakiin fiiri yaa ghulaami ya in kasra la sameeyo oo la yidhaahdo bixadfilyaai saakina ya-da reeban oo la xadfo iyo wa ibqaa'i lkasrati kasradoo la baaqi yeelo daliilan calayha inay tusiso awgeed qaala allahu tacaala ilahi wuxuu uri yaa cibaadi fattaquuni fiiri markaa isimki waa mudaaf cibaadi mudaaf cibaadi munaada mansuubu calaamatu nasbihi eh, fatxatu muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalimi almaxduufati takfiifan manaca min duhuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba cibaadi mudaaf wa yaau lmutakalimi almaxduufatu takfiifan mudaafun ilayhi mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin marka ya-di way joogtaa oo ma maqno waxaa ku tusinayo isimkan oo la hoos dhigay haddii kale yaa cibaadu oo la dhiray athalithatu luqada saddexaad damulxarfi ayadoo yaa cibaadi ahayd xarafki in la godo aladii xarafkao kaana maksuuran hoos dhignaay liajli liyaai yada da ajligeeda uu hoos dhignaay in la godo wa hiya lugatun daciifatun luqa daciifa awa ah xakow min kalaamihim waxaa laga maqlay yaa umu laa tafcalii ay carabta laga maqlay oo marka ay noqoto umu munaada mansuub bifatxa muqadara calaa maa qabla yaai lmutakalim almaxduufa sidii yaa cibaadi oo kale ay macnaha u ciraaban tahay bas isimki maadaama ya-di laga gooyey waxaa ku dhacay macnaha kasri ama naqsiyaa gaaray naqsigaas in loo bedelo awgeeda dama thaqiila loogu bedelay oo kasradii waa laga bedelay si loo cusleeyo sidaas oo kale wa wa quri'a waxaa la akhriyey qaala rabu xkum bilxaqi ayib hadda fiiri qaala rabu xkum qaala rabi xkum bilxaqi waa qirada mashhuurada ah hadda fiiri ninkan oo kitaabkan tabciyey musxafkii buu ka soo qaatay qiraa'ada musxafka ku jirtana midda laga hadlaya ma ah qaala rabi xkum bilxaqi inta ku qoray musanifku wuxuu sharxayo iyo wuxuu soo qaatay laba iskeeni kara ma ah waxaa la rabaa qiraaa oo shaada ah oo jirto oo dheyso rabu xkum yaa rabu uxkum oo kale saas waa icraabtina ayadi unbay lamid tahay alraabicatu midda afaraad yaa ghulaamiya weeyaan bifatxi ilyaai قال الله tacaala yaa cibaadiya aladiina asrafuu على anfusihim icraabti sideedi le waa wayaau lmutakalimi almaftuuxati takhfiifan yaa cibaadiya asalkii ahayd iyadoo yaa cibaadi ahayd yaa waxaa loo yaa la kordhigay nudqiga in loo sahla awgeed yaa cibaadiya aladiina ama liiltiqaau saakinayntaas awgeed in looga badbaado haddii laba mid unbay noqoda yaa cibaadi aladiina in la yidhaahdo iyadi in la kordhigo yaa cibaadiya aladiina in la yihahdo liannahu asha ka dambaysaa reeban alkhaamisatu midda lixaad ee midda shanaad dhe waxa weyaan yaa ghulaama in la yiraahdo waay biqalbi اlkasrati kasradii oo ghulaami ahayd alatii qabla alyaai ya-da ka horeysay almaftuuxati yadi yaa ghulaamiya miimkii hoos dhignay oo ya kor dhigneed ka horeeyay fatxatan in loo bedelo waayo waxay noqotay yaa ghulaama ya fatanqalibu lyaau alifan ya-di baa marka alif isu bedelaysa sababtana waxaa weeyaan waa litaxarukihaa ayadaa xarakowday iyo wainfitaaxi maa qablaha ya-da saasaa lagu yaqaana idaa taxarakat ilyaa wainfataxa maa qablaha tuqlabu alifan qaala allahu tacaala wuxuu iri ilaahay yaa xasrataa calىa maa faradtu fi janbi اllaahi yaa asafa calىa yuusufa fiiri asalkeeda yaa asafi yaa xasratii bay iska ahayd munaada macruuf ah kasradii baa fatxa loo bedelay ya-dii kor dhigna alifaa loo bedelay icraabtana sideeda waa markaas xasrataa munaada mansuubu calaamatu nasbi fatxa muqadara calىa maa qabla yaai اlmutakalimi اlmunqalibati alifan manac min duura ishtiqaal اlmaxali بحركة المناسبة حسرة مضاف وياء المتكلم المنقلبة ياء ألفا مضاف إليه مبني على سكون في محل jر saasaad leedahay طيب السادسة مد لxاad يا غلام واي بحذف الألف ألفتي hadda aan sheegnoo la gooyo وإبقاء الفتحة إبقاء الفتxةi فتxadoo la baaqi على الألف المحذوفة wadalika ka qowli shaaciri weeyaano walastu biraajicin maa faata minii bilahfa walaa bilayta walaa low annii uu yiri walastu maihi ihi biraajicin mid soo cishto maa faata minii wax iga tago bilahfa kuma soo cishto shallaayto walaa bilayta tamani ama ama ama eh, iyadana shallaayto waayo walaa low anii low aniina kuma soo ceshto macnaha haddii wax igu dhacaan ma iraahdo yaa lahfa nafsi oo kale yaa lahfi macnaha murugtayde ma iraahdo ma iraahdo leyta kuma soo ceshto leyta maanta haddaan bixi lahayn leyta haddaan maanta saan yeeli lahay kuma iraahdo <clears throat> walow anii low anii facaltu waxaan iguma dhici lahayn kuma soo ceshto eh wixii igu dhaca waan aqbalaa waana raalli ku noqda ulajeedada intaas waa ayib marka shaahidka waxaa weeyaan walastu biraajicin maa faata minii bilahfa bilahfadaas biqowli yaa lahfa waay marka meesha waxaa maqan yaadii oo xarfu nidaha aheedaa ka maqan ba'daanne lahfa ma geline waxay gashay oo isim kaale oo majruura ah. biqowli aan ku qowle yaa lahfa meeshii yaa lahfaa yaa xasrataa yaa asafa ay u ahayd yaa alifti la gooye fadxadii baa la baaqi yeelay marka yaa xarfu nidaa ama lahfa munaada bixarfi nidaa'in maxduuf taqdiiruhu yaa lahfa marka munaada mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratun calى maa qabla yaai اlmutakalimi اlmunqalibati alifa almaxduufati takfiifa manca min duura ishtiqaal maxali bxaalat munaasaba saasaa laleeyahy ayib ay biqowli yaa lahfa ay macnaheeda ka dhigan tahay wa qowlii aniga qowlkayga wa taquulu waxaad leedahay yaa ghulaamu bithalaathi aan iri waxaan u jeedaa bidami lmiimi miimta oo la godo waa ghulaamu iyo wa fatxihaa yaa ghulaama iyo wa kasrihaa yaa ghulaami waqad bayantu tawjiiha daalika siday ku yimadeenne waan cadday buu yiri ayb markaasuu musanifka wuxuu iri wayaa abati wayaa ummati waya bna ummi waya bna cami bifatxin wa kasrin wa ilxaaqu lalifi aw ilyaai lilawaleyni qabiix intana wuxuu ka hadlayaa munaadihii hadduu mudaaf noqdo ilaa yaa ilmutakalim gaar ahaan ab i um ou noqdo haddane munaadihii asagoo mudaaf ilaa yaa ah you haddana ab iyo um sii noqday oo yaa ilmutakalim loo idaafay lixdii luqo oo tii hore ku banaanaydna waa ku bannaan tahay afar kalena waa loogu daraya marka jaaza fiih cashru luqaatin taasaa laga hadlaya marka wa taquulu waxaad leedahay yaa abati wa yaa ummati aabbaheeyow hooyadeeyey marka fiiri abati abii au ahaa yaa lmutakalimaa loo idaafeey yadiyaa inta la bedelaa ta laga soo bedel qaatay yaa ummii bay ahayd yadiyaa inta la gooya ta laga soo bedel qaatay ayib taas waa mid yabna ummi wa yabna camib aad leedahay ta'dii hadda gadaa laga gelina waa la goyn karaa oo haddeertaan hadeertaan yabna ummati yabna camati bay ahayd moogtahay ta'dii gadaa laga geli lahay baa la gooy markaasaa miimka lagu baaqi yeelay bifatxin oo la yidhaahda yabna umma yabna camma bifatxin iyo wa kasrin yabna ummi wayabna cami waaye ayib waa laba luqo wa ilxaaqu lalifi aw ilyaai lilawalayni la geli oo la haleeshiyo qabiixun waay yaa abaa wa yaa ummaa in la yidhaahdo waa labada hore waay waa xun yihiin yaa in la haleeshina yaa abii yaa maya yaa abataa dhe yaa abataa wa ilxaaqu lalifi alifta in la geliyo oo yaa abataa la yidhaahdo ama ya la geliyo yaa abatii la yidhaahdo yaa ummataa yaa ummatii in la yidhaahdo qabiixun waay oo maxay noqonaysaa ya-di yaa ulmutakalim ahayd iyo shaygii bedel ayaga ka noqdo tacdiho labadoodii la kulmi ay noqonaysaa wax fool xun waa liannahu laa yujmacu bayna albadeli w almubdali canhu lama kulmiyo maxaa idhi yaa abii baa yahay laga ciwad qaatay tadi marka yaa abati saxay noqotay tadi joogto in yadi loogu sii daro yaa abatii la yiraahdo oo marka tadi yadi ciwadkeeda iyo ciwadka laga ahay labadii la keeno qabiix waayo walilaaakharayni labada dambo in yabna ummaa yabna ummii in la yidhaahdo yabna cammaa yabna cammii in la yidhaahdana daciifun waay yacni waa jirtaa laakiin qabiix ma ah marka labada hore yaa abati iwa yaa ummati labada hore kuwaas waay labada dambana yabna umma iyo yabna cami waay marka lixdaas horo afartaasaa lagu daray isagaa hadda kuu sheegaya fiiri ida kaana almunaada haddii uu yahay almudaafu lidaafa ilaa yaa lmutakalimi aban wa umanow noqday isim kastoo ya loo idaafee abi um gaarku maaha oo ghulaam iyo beyt iyo cayn iyo ra'si lixdii luqo lasoo sheega kama baxsano marka jaaza fiihi waxaa banaan cashru lugaatin toban luqo aلsiت الmadkuuraةu lixdii aan soo sheegnay iyo wa lugaatun kalaa ku banaan arbacun afara ukharu oo kale hadda fiiri lixdii hore abii gili yaa abi yaa aba yaa abu yaa abii yaa abiya yaa abaa lixdii intaas waay umiina sidii oo kale waay lixdii luqoo sidaasaad gelinay saddex xaraka iyo saddex ya ka dhalatay saddexdii xarakeed yaa abi yaa aba yaa abu yaa abii yaa abiya yaa abaa waa intaas lixdii waa intaas afar lugoo kalaa ku banaan marka afartiyaa lagu tirinay ixdaaha ibdaalulyaai abii ya-deediio taa an loo bedela maksuuratan wa bihaa qaraca asabcatu todobadii akhriyeen maa cada bna caamirin ibna caamir wax ka soo haray waxay akhriyeen yaa abati laa tacbud الshayطaana yaa abati inii akhaafu an yamasaka cadaabu min الraxmaani ilى aakhirihi waa suuratu maryam yaa abati yaa abati yaa abati marka fiiri yaa abi yaadiyaa la gooy ta a lagu soo bedel qaatay athaaniyatu midda labaad ibdaaluhaa in ya-di loo bedela taa an loo bedela maftuuxatan yaa abata w biha qarأa ibnu caamir keligiis min اquraaءi sabca athaalithatu midda saddexaad yaa abataa in la yidhaahdo bitaa'i wاlalifi wa biha quri'a shaadan qiraa'a shaada yaa abataa qabto oo waa maxay ya-di oo alif loo bedelay yaa xasrataa oo kale iyo ta'dii ciwadkeed labadii in la kulmiyo alraabicatu midda afaraad yaa abatii wa bitaa'i yadina waa joogtaa tadii ciwadkeedna waa ka joogtaa wa haataani lugataani labadan luqo ugu dambayso yaa abataa yaa abatii qabiixataani laba xunxun waay waalakhiiratu midda dambo oo yaa abatii ah yaa aqbaxu min alatii qablaha wa yanbagii waxaaba haboon anlaa tajuusa inaysan banaanaanin ilaa fi daruurati shicri intii waaba laga baxaybo afartii luqa saasaa lagugu sheegay waxna qiraa'a ku soo aroortay waa wax saxiixa waxna daciif wa wa idaa kaana almunaada haddii ou noqdo mudaafan mid la idaafeey ilaa mudaafin mid la idaafay ila lyaai munaadihi yaa mudaaf noqday ya looma idaafayna isimaa loo idaafay isimkaasaa waxaa loo sii idaafay ilaa yaai lmutakalim mithlu qowlika weeyaan yaa ghulaama ghulaamii atiri fiiri munaadihi waa ghulaamkii waa mudaaf waxaa loo idaafay ghulaam kale ghulaamkaas kale wuxuu usii idaafaysan yahay yaa lmutakalim marka yaa xarfu nida ghulaama munaada mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahira ghulaama mudaaf ghulaami mudaafu majruur bkasra mqadara calى maa qabla ya اlmutakalimi ghulaami mudaafu ya mutakalim mudaafu ilayhi saasaa laleeyahy saas hadduu noqdo lam yajuz fiihi ma banaano ilaa ithbaatu lyaai yada in la suga maahine maftuuxatan xaal ay tahay idoo kordhigan yaa ghulaama ghulaamiya in la yidhaahdo aw saakinatan in reebato yaa ghulaama ghulaami oo yadaas sidii yaa ghulaami looga goyn jiray mid ka dambo lagama goyn karo hadda fiiri ghulaamkaas dambo mudaaf ilaahi almutakalim lixdii inay ku banaanatay ahayd laakiin maadaama asiga uusan munaado ahayn ee munaadaa kan ka horeeya ou yahay ka ka dambeey ya lama goyn karo waa inay sugnaataa maftuuxatan aw saakiratan ilaa in kaana inuu yahay mooye munaadihii ibna ummin aw ibna camin inuu yahay maahine fiiri ibna ummin waxa w yabna ummi haddaad tiraahdo waa munaada mudaaf ilaa ismin wadalika alismu mudaaf ilaa ish yaa ilmutakalim waxa weeyaan haddaad tiraha yabna ummii haddaad tiraahdo ibnadii aa mudaaf a munaade ah waa mudaaf ibnadii waxaa loo idaafay isim kaloo ummi ah ummidaasaa waxaa loo sii idaafay yaa lmutakalim marka waxay ahayd ina iyo bna ummi iyo bna cami ina ya-da laga goyninay ahayd sidii yaa ghulaama ghulaami ya-da lama goyn kara sii loo yiri yaa la yidhi haddii mudaafka ilaa ismin mudaafin ilaa yaa ilmutakalim ibna camin ibn ummin hadday noqdaan gaar ahaan fayajuusu fiihimaa waxaa ku bannaan arbacu lugaatin afar luga baa ku bannaan fatxu lmiimi miimka oo la fatxiyo oo la yidhaahdo yabna umma yabna camma miimtaas oo umma iyo miimta camada ah in la kordhigo ya-di waa la goy fiiri hadirtan waa la khilaafi tii horo waa la sugi karaa yabna ummii yabna camii ama yabna ummiya yabna camiya waa banaan tahay oo waa tii oo kulu mudaafin ilaa ismin mudaafin ilaa ya mutakalim labadii ku banaaneed waa ku banaan tahay afar luqoo dheeraad aatan ku jirto marka fatxu lmiimi waxa weeyaan maxaan irahda allahuma sali fayajuusu fiima arbacu lugaatin fatxu lmiimi yabna umma yabna cama yadi oo la gooyo oo fatxa la baaqi yeelo iyo wa kasrihaa yabna ummi yabna cammi waqad qara'at isabcatu bihimaa labadaasba qiraa'aad sabciyaa ku soo arooray fii qowlihi tacaalaa ya bna umma ina alqowma stadcafuunii ya bna ummi ina alqowma stadcafuunii ya bna umma laa taakhud bixilixyatii ya bna ummi laa taakhud intaba waa soo arortay qiraa'ad waay laba luqa waad haysataa w thalithatu midda saddexaad ithbaatu lyaai ya-da oo la suga waay ka qowli الshaaciri ya bna ummi wayaa shuqayiqa nafsi anta khallaftanii lidahri shadiidin yabna ummi hooyaday wiilkeediiyow wayaa shuqayiqa nafsii ninkii naftayda shaqiiq yarow la ahayo hooya igu aabbahayow anta khallaftanii waxaad ii dib marisay lidahrin shadiidin zaban aad u adag yaad iga dhimato anigiyaad wixii mas-uuliyad oo dhan aad ii reebtay marka maxalu shaahidka waxa waay yabna ummii ya-daas oo la sugo waraabicatu midda afaraad qalbulyaay alifan ya-diyo alif loo bedelo waay ka qowlihi shaacirka qowlkiiso wuxuu iri yabnata camaa laa taluumii wahjacii falaysa yakhluu canka yowma madjacii marka fiiri yabnata camii ama yabnata cama ma dhihin iyadoo yabnata camii ahayd yaa kasradii fatxa loo bedelay ya-dina alifay isu bedeshay yabnata camaa adeerkii gabadhiisiyey laa taluumii ha i dagaalamin oo ha i lowminin ee wahjaci iga jiifo falaysa yakhluu canka yowman madjaci maalin aanan kula jiifanin ma jirtee ha isoo jeedinina iga jiifo waa nin macnaha ay almar'a tutaalibhu biاljimaac wa huwa yaquulu inanii tacibtu wa kam min may leylatin qad jaamactuka iyaah wax sidaas oo kale awa marka yabnata cama laa taluumii ha i dagaalin marka ee wahjaci iga jiifa buuri marka yabnata camaa wahaataani lugataani labadan lugo oo la yidhaahdo yabnata camii oo ya-di la sugo iyo alifti oo la sugo qaliilatani fi listicmaali in la isticmaal ahaan waa ku yartahay qiyaas ahaanna saxay ku tahay laakiin ha ahaatee in ya-da la gooyo oo miimta ka horee lagu kaaftoomaa badan wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin